الحديث الخامس عشر هذا محله وروى مسلم عن عائشة إمام مسلم الكور عائشة رضي الله عنها قالت إلى التري قال رسول الله رسولك الله يري صلى الله عليه وسلم افعل سمي ما يفعل الحاج قفك حاجك وحو سميه غير الله تطوف فيها طواف بالبيت بيتك وكعبضها حتى تطهر إلى الطاهر نغطه rawaahu muslim ayaa xadiidka wariyey kun laba boqol toban iyo kow raqamka ah ayuu ku wariyey nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu ku yidhi caaisho wax alla waxaa xaajigu sameeyo samee oo acmaal xaajigu waa xirana marka hore waa xarmanaa xaajigu waa talbiyeysanaa xaajigu carafo ayuu istaagaa wuquufulcarafuu samaynaa musdelifa ayuu xaajigu habeenka tobnaad u hoyanaa maanta tobnaad markii salaada subax la tukado xaajigu jamratulcaqabuu tuuranaa acmaashaasuu xaajigu sameeya dhammaan sameen laakiin kacbada ha isku dawaafa dawaafkeedii loo diiday sacyigiina waa ku xiranya maxaa yeelay sacyiga waxaa shardi ah in dawaaf ka horeeyo sacyi ma samayn karo aan dawaaf ka horeeyo shardi waxa ah inuu dhaco bacda dawaaf marka xadiidkan wuxuu noo caddaynaa gabadha markay xajinayso haddii dhiiggii caadada u yimaado dhammaan acmaasha xaajigu sameeyo waa samaynay laakiin waxaa ka xaaraam haysan samayn karin inay kacbada dawaafto haddii dawaafkii ka xaaraan yahay sacyigiina waa ka xaaraan hal mar ay dhici karta bay marka horeto samay laheed dawaafka kadib inay samaydo saci laakiin ayadoon dawaafkiiba samayn haddii dhiigga yimid waa ka xaaraan marka waa ka xaaraan inay samaydo dawaaf beydkaba ma geli karto marka xadiidkan sidaasuu faa'idaynaya ifcali samee maa yafcalu xaaji qofka xaajiga acmaasha ah, uu sameeyo oo acmaasha xajka ka mida ayra alla taduufii laakiin ha dawaafin bilbeyti kacbada xataa taturi ilaa aad ka daahir noqoto rawaahu muslima wariyey kun laba boqol toban iyo kow fiihi xadiidkan waxaa ku sugan ana alxaa'ita gabadha xaa'idadaah dhiigga caadada qabta laa yasixu minhaa ka ansixi maa addawaafu dawaafto bilbeyti kacbada xataa tatura ilaa ay daahir noqoto ey xataa yanqadica ilaa uu ka go-o canhaa xaggeeda addamu dhiigga wa taqtasila ayna ka qubaysato waa in marka horeeto dhiiggii ka go-o kadibna ay ka qubaysato markaas kadib ay geli kartaa masjidkii oo ay dawaafi kartaa kacbadii ka salaatii لأن الضواف إلا ضواف بالبيت كعبة صلاة وابا صلاة با. كما في الحديث سيدة كسوة حديث كالمأثور لغا سوغوري عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال لغوري حديث صحيح كان الصغير فكسوة شيخ ناصر وكو صحيح يالاي الصلاة بالبيت صلاة آه. بيتك أولا ضواف هو صلاة لكن إلهي وين وطي حلاليي الضواف بالبيت صلاة in la dawaafo beytka oo kacbada ah, waa salaad oo kale laakiin ilaahay wuxuu xalaaleeyey qofka dawaafa inuu hadli karo laakiin qofka tukan ama hadli karo taasi u kala duweyn qofka salaad ku jire uma banaana inuu hadlo laakiin qofka dawaafa oo kacbada ku wareega waa hadli karaa wax aan wanaagayna ku hadlay muu yidhi nabigu sala allah alay